الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina mحمد وعlى آlihi وصaxبi وsلم أجمعين أmا bعdu waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami سيد المرسلين للإmام النwوي رحimه الlه taعالى qاla الإmام النwوي رحimه الlه bab في الاqtisaadi في العباadة hada kani baabun baab weeyaan fi اliqtisaadi dhexdhexaysi cadayntiisba ayuu ku saabsan yahay fi lcibaadati la dhexdhexaysto cibaadada cibaadada in la dhexdhexaysto oo aan huluwi lagu samaynin aanna laga gaabinin oo dhexdhexaad laga noqdo qaala tacaala allah waxau yidhi taaha maa anzalnaa calayka maa anzalnaa maa anzalnaa ma soo dejinin calayka adiga korkaaga alqur'aana qur'aanka litashqaa inaad yacnii marka aad ku dhibtooto oo yacni lagugu dhibo oo lagugu eh, ood ku ayaan darsato wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa bikum idinka idiin doonaya alyusra fudayd walaa yuriidu bikum alla idiinma doonaayo alcusra culays oo ilaahay subxaanahu watacaala fudayd buu idiin rabaa culays idiinma doonaayo oo idinma rabo can caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh waalihi wasalam nabiga dakhala calayhaa uu usoo galay wa cindahaa agteedana imra'atun haween ayaa joogtay qaala waxa uu yidhi man haadihi tani waa tuma qaalat waxa ay tiri haadihi tani fulaanatu heblaayo weeyaan tadkuru min salaatihaa salaadeeday sheegeysaa oo marka caaisha waxay sheegaysaa salaaddeeda awaantaan yacni saas weeyaano waa salaad badan tahay habeenkii sidaas bay yeeshaayo saas bay leedahay nacam qaala waxa uu yidhi nabiga sala allahu aleyh waali wasalama mah ka joog waxaas calaykum bimaa tudiiquuna calaykum waxaad laasimtaan ood qabsataan oo ku dadaashaan bimaa tudiiquuna waxa aad awoodaysaan fa wallaahi baan ku dhaartay laa yamallullaahu laa yamallu llaahu alla subxaanahu watacaala ma noogaayo xataa tamalluu intaad idinka ka noogtaan macnaa markaa idinka noogtaan ilaahay baa noogaaya macnaheeda ma aha xataa saas nacam oo waxaa weyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala inuu idin siinaayo yacnii thawaab iyo khayr iyo wanaag iyo eh, cibaadaadka waxa aad ka kasbanaysaan ilaahay maka noogayo waxbixinta ilaa aad idinka ka daashaanoo ilaa tabartiina iska yareen nacam waad daalaysaan waa ka fadhiisanaysaan marka cibaadada ila uma adkaysan kartaan wa kaana axabu ddiini ilayhi maa daawama saaxibuhu calayhi wa kaana waxa uu ahaaday axabu diini diinkan loogu jacayl badan yahay ilayhi alla xaggiisa maa weeyaan daawama uu daa'imay saaxibuhu qofkiisa caleyhi kaa korkiisa alla wuxuu ugu jecel yahay diin iyo cibaado midka la daa'imo tan qofkeeda uu daa'imo cibaadada qofka uu daa'imi karana midda dhexdhexaadka ah waxaa weya qofka haddii kale waa cibaadadii marka dambe waa ka caajisaa hadduu cibaadada marka hore iska badiyo iska badiyo oo quluwi oo ku sameeyo laba beri buu wadaya hadhow iska dhaafa ilaahayna wuxuu ka jecelayaa wax kooban oo laakiin qofka uusan dhaafaynin ee joogta u wadaayo ayb xadiidkan marka baabka iyo marka xadiidku saas isku waafaqsan yihiin waxaa xadiidka laga qaadanayaa qofka inaan lagu ammaanin huluwiga huluwiga inaan qofka lagu ammaanin mah nabigu markuu lehy sal alla ly salam ibnu rajabna macnahaasu fatxulbaarigiis uu ka bixiyey walidaalika kutubta taraajimta qaarkood waxaa ku arkaysaa yacni qofka waxaa lagu ammaanayaa wax yacnii cibaado aad iyo aad xadgudub loogu sameeyey iyadoo lagu ammaanaya waxaad arkaysaa hebel nin saasuu ahaayo nin aad iyo aad u wuxuu ahaa u cibaado badan qur-aankii laba jeeruu maalinkii dhameey jiray saddex jeeruu dhameey jiray oo kale iyo taasoo kale marka qofka in lagu ammaano ma aha waxaabaasoo kale sababtoo wax lawadi wax uu joogto ku wadaayo ma aha hadyiga nebigana ma aha sala allahu caleyh waali wasalam inuu hal laba laba jeer qur-aanka o dhan inuu maalin ku dhameeyo soo ma garan wahaakadaa qof dadka qaarkood iyagana waxaa lagu leeyahay shan boqol oo ragcoo tuka jira maalintii kun ragcoo tuka jira iyo kale ma laysku ammaano waxaas oo kale maxaa yeelay hadigii dhexdhexaadka ee nebigay khilaafsan tahay caleyhi salaatu wassalaam marka kutubta taraajimta waxaasoo kale haddaad ku aragto ma mudna in qofka lagu ammaano manaaqib iyo looga dhigo waana ku arkaysaa kutubu taraajim in badanoo ka mid a sidaas marka inaad ula socoto kutubaha yani dadka ka sheekeeyaa taraajimta wamah kalimatu nahyin wazajrin zajrin weyaan waa kelmad wax layskaga reebo oo oo canaan kelmadeed waa kelmad laysku canaanto wamacnaa laa yamalu llaahu ay laa yanqadicu ma go-aayo thawaabahu thawaabtiisa cankum idinka idinka go-i mayso nacam ayib oo thawaabta alle subxaanah watacaala idinkama go-ayso ayb bimacnaa yacni ilaahay subxaana wa tacaala daal iyo maba qabtaba alla subxaana wa tacaala daal iyo noog ilaahay ma qabta macnuhu saas wey nacam marka malalka iyo nooga iyo kale ilaahay sifa in looga dhigaa ma aha maxaa yaele sifatu naqsin waay nacam ayb waa nuqsaanay tusaysaa ayb wa jazaa'a acmaalikum acmaashiina yacni abaalmarinteeda ilaahay subxaanah wa tacaala ka noogi maayo yucaamilukum markaa marka oo idinkula mucaamilta idinkula mucaamaltamo mucaamalata almaali mid daalay mucaamaladiisa oo kale xataa tamalluu ilaa aad idinka ka daashaan fatatruku aa ka tagtaan acmaashii aad qabanayseen fayenbagii lakum waxaa idiin haboon marka an taahuduu inaad qaadataan maa tudiiquuna waxaad awoodeysaan addawaama calayhi wax aad awoodeysaan in la daa'imo liyaduuma thawaabuhu lakum si uu thawaabtiisu ay idiin daa'im noqoto wa fadluhu fadligiisana calaykum idinka korkiina oo u ahaado nam yani waxa marka fadligiis oo ajarkiis oo daa'im idiin noqon karo ku dadaala waay naam wax haddaad intaad maanta samaysaan berri aydnan samayneynin oo thawaabtiisii berri aydnan helaynin iska dhaafa wa can anasin radia allaahu canhu qaal jaaa halaathatu rahdin saddex qole ayaa timid ilaa buyuuti aswaaji nabiyi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam xaasaskiisii guryahoodii bay yimaadeen yasaluuna iyagoo su-aalaya can cibaadati nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama nabiga cibaadadiisa falamaa ukhbiruu markii loo sheegay ka annahum iyaga oo taqaaluuhaa yaraystay cibaadadii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam marka meeshan fa kaannahum taqaaluuhaa wax ay yaraysanayaan waa cibaadadii nebiga sala allahu aleyh ali wasalam sababtay u yaraysteenna waxay is yiraahdeen nebiga isaga wax badanba umaba baahno sababtoo ah dembigiisa hore kii dambe waa la dhaafay say cibaado badan uma baahnay isdheheen laakiin idinka maadaama aan la dhaafin kiinii hore dembigiinii aan la idin dhaafin waxaa u baahan tihiin cibaado fara badan saas weyaan sida ay aamineen marka macnaha xadiidku marka saas kaanahum iyaga oo sidii iyaga oo taqaaluhaa yaraystay cibaadadii nebiga wa qaaluu waxayna dhaheen ayna xaggee baa naxnu annaga ka joognaa min annabiy sal ll ly salam nebiga annaga xaggee ka joognaa qad gufira lahu waa loo dhaafay maa taqadama min denbihi wamaa ta'ahara dembigiisa wixii hormaray wixii dib maray qaala axaduhum midkood waxa uu yidhi amaa ana anigu fa usali lleyla habeenkii baan tukanaya abadan weligey wa qaala alaakharu ka kalena waxauu yidhi ana anigu asuumu dahra sanadka oo dhan baan soomaya abadan weligey walaa ufdiru mana afuraayo wa qaala alaakharu ka kale waxauu yidhi wa ana anigu actazilu nisaaa haweenkan ka dheeraana falaa atazawaju abadan weligey ma guursanayo mid marka wuxuu yidhi habeen oo dhan waa soo waa tukanaya animaba seexanaya mid kalena waxa uu yidhi aniga zamankao dhanba waa soomaa zamanka dhan waa soomayaa dabcan ciidaha inuusa soomeynin waa ogyahay ee waxaa laga wadaa wixii aan labada ciidood ahayn soon len wadaani maalin kasto nam sowmu dahriga la diidayna kaas waay naftirkiisa nam ka kalena xaas ma guursanaya buu yidhi fa ja'a rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam ileyhim nebiga u yimid iyaga marka fa qaala waxau yidhi antum aladiina qultum kada wakada antum idinku alladiina kuwii miyaa qultum aad dhahdeen kadaa wakadaa ma kuwii sidaa ay sidaa yiri miyaa tihiin idinku amaa wallaahi baan ku dhaartay miimka waa la fududayna amaa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la akhshaakum lillaahi kan idinkugu alla ka cabsi badan ayaan ahay wa atqaakum lahu idinkugu alla baqid badan laakinnii asuumu laakiinse anigu waan soomaa wa ufdiru waan afuraa wa usallii waa tukadaa wa arqudu waan seexdaa wa atasawaju nisaa xaasaskana waa guursadaa faman raqiba can sunnatii sunnadeeda qofkii naco falaysa minii aniga igama mid aha ninkii haween ma guursanaya cibaado darteed aniga habeen dhan waa soo jeedaa maba seexanayo sidaasaa lagu yiri hadyigeyga iyo dhaqankeyga ma ahan buu yiri nabiga sal alla ly salam ee aniga hadyigeyga waxa uu yahay inaan tukado habeenkii seexdana oo aan soomo maalmo maalmana aan afuro xaasaskana waa guursadaa buu yiri faman raqiba can sunnatii falaysa minii sunnadeeda qofkii naco oo ka leexdaa iga mid ma aha aniga ayb marka waxaa tanoo kale marka waxaa weeyaan waxay la imaanayaan qofku hadduu sidaanoo kale yeelo bidca tarkiya waxaa layidhahdaa albidcatu tarkiya waxaa la yidhaahdaa waxyaaba ilaahay subxaanah watacaala qofka uu u baneeyey inuu iska xarimo asaga jeebkiisa hurda hadda xaaraan ma ah waa loo baneeyey qofka inuu jeebkiisa yani hurdadii uu iskaga xarimo uu yidhaa animaba seexanayo ma ahan waa bidco waa tarkigaas iyo ka tegistaas uu ka tegayo shay nebiga uunan ka tegin noloshiina ka mid a weliba waxaa weeyaan waa waxay ku noqonaysaa bidca marka bidcadii marka hadday terkiya noqotay sunnada nebigana sunna terkiya waa inay ka mid tahay marka asunnatu terkiya iyada waxaa la yidhahdaa wixii nebiga diin ahaan oo uga tegey nebiga ku dayanaysaa adna diin ahaana uga tegeysaa waxaas wixii nebiga e, uunan ka tegin diin ahaan uunan uga teginna adiga inaad diin ahaan uga tagta ma aha laba marka labadaba marka adaa lagaa rabaa oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xaasaska kama tegin diin diin ahaan nebiga naagaha iskagama dhaafin marka adiga inaa iska dhaafta adama ah diin ahaan oo tira ilaahay aan ugu dhawaana inaanan guursaninba aniga ama ilaahan ugu dhawaana inaana habeenkii seexanin oo kale ma loo baahno wixii nebiga uu ka tegey diin ahaan oo uga tegayna waa inaad adiga ka tagtoo nebiga uga dayato sala allahu aleyh waali wasalam ayb oo aadaankii mathalan salaada ciidda nebiga aadaanka waa ka tegey haddaa tira waa orda waa adima aniga salaada ciidda lama ogolo waa ka tegeysaas aadaanka nacam markaasoo kale sunnada inaa ka tagtaba aadaanka naam oon ciidda loo adimin waay garan wahaakadaa ixtifaalka mawlidka oo kale nebiga ma samayna waa ka tegey waa laga tegaa maadaama uu nabigu diin ahaan uga tegey sal allahu aleyh wali wasalam maxaa yeele wixii baahidii u keeni lahaydna waa joogtay wax ka manciyaana oo u diidaana ma jirin ayb mutafaqun caleyhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wali wasalama qaal halaka almutanadicuuna halaka way halaagsameen almutanadicuuna kuwii yacnii kuwa quluwiga badan oo xadgudubka badan kuwa xadgudubka badan oo shay kasta ku xadgudba waa halaagsameen qaalahaa halaatan saddex jeer buu yidhi rawaahu muslim almutanadicuuna almutacamiquuna weeyaan kuwa gunta hoose gaaro almutashadiduuna ad adag fii kayri mowdici tashdiidi meelaha aan in lagu ad adkaada aysan ahayn kuwa ku ad adag kuwaasaa mutanadicin la dhahaa marka idan marka waxaa weeyaan meelaha in lagu ad adkaado ay tahay qofku hadduu ku ad adkaado wax dhibaato maleh taas laakiin meel aan ad adeyg loogu talagelin hadduu qofka ad adeyg uu geliyo taasoo midda la diidaya marka can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ina addiina diinku yusrun fudayd weeyaannacam ayb ina addiina diinku yusrun fudayd weeyaan diinku yacni waa ولن yahay walan ولن addiinu walan yushaadda lama yacnii lama haalibtamo addiinu diinka ilaa maxaa meeshaas idin qoran walan yushaada diinu qofka yacni diinka ilaahay lama lama adkaa lama tartamo ilaa halabahu diinka unbaa ka adkaanaya sababta waxaa weyaan duruqdii khayrkaa badan sida ambaabkii horeba kusoo marnay maadaama duruqul khayr ay badan tahay ninka is yiraa waxa dhan wada samey kulligeed dhinac ka wada mar saf ka wada mar waa ku adkaanaysaa marka fasadiduu toosnaada waqaaribuu dhadhoweeya waabshiruu bishaareeya wastaciinuu kaalmaysta bilkadwati kalahaad iyo warawxati caraabo galab caraabo iyo wa shay-in wax oo min aduljati guuraynta ka mida nacam habeenkii socodka habeenkii la socdaa dulja laydhaha rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey wa fii riwaayati lahu riwaayo kaloo bukhaari uu leeyahy sadiduu toosnaada waqaaribuu dhadhoweeya oo dhexdhexaad ka ku dadaala waqduu kalaha wa ruuxu caraaba wa shay-un min addulja iyo wax habeen socodka ka mid a alqasda alqasda tabluquu alqasda alqasda war qasad yacnii dhexdhexaysi ogaada ilzamuu laazima alqasda laazima alqasda alaazima tabluquu waad gaaraysaan wax aad doonaysaan yani marka waxaa la leeyahay wastaciinuu bilqadwati warawxati waxaa weya qofka yani musaafirka safarka yaqaano waqtiyadan oo kale uu ka faa'iideystaa maxaa yeele waqtiyadaas qofku waa firfircoon yahay oo qofku marka uu musaafir yahay dhulkana kala yaqaano aadna safarka uu u yaqaano subaxiibuu soconaa haddana galabtiibuu soconayaa habeenkiiu socdaa waa xilli qabow si sahlowna u gaaraa meesha uu rabo oo maalinta yacni kulaylkeeda iyo eh, lix saac maalmeedoo kale ma soconayo qofka safarka aadka u yaqaano macnuhu marka waxaa weyan adigana cibaadada waqtiga aad firfircoontaha ka faa'iideyso xilliga qofku dhalinyar yahay waqtiga qofka usoo jeedo xilliyadaasoo kale marka inuu aada uga faa'iideysto laakiin haddii uu yidhaahdo waa iska ma seexanayo iska cibaadaysana waxuu noqonaya oo lamid noqonaya qof safar dheer sugaayo oo lix saac maalmeed werweray oo socday intee in la soco karaana saacad markuu socdo waa noogaa sooma daalaya waa iska fariisanaya laakiin hadduu waqtiyada qabowga oo xoogaa qoraxdu qabowdahay marku ka socdo wax dheeruu soco karaa masaafo dheerna waa jari karaa qowluhu uu yidhi addiinu huwa marfuucun weeyaan calaa maa lam yusama faaciluhu mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu ayaaayuu ahaan ayuu u rafcisan yahay ayaa lagu ayuu u rafcisan yahay nacam ayb waa mabni lilmajhuul warwiya mansuubanna waa la wariyey walan yushaada nacam marka haddii mabnilmajhuul laga dhigo walan yushaada diinu diinka lalama eh, diinka lalama tartamo ayay noqonaysaa marka oo diinka qofka layskuma adkeeyo diinta walan yushaada diinu diinka layskuma adkeeyo ilaa qofka isku adkeeyo qalabahu diinka unbaa ka raaynaya raayanaya sababto ah khayrka kaa badan adiga waruwiya eh, soo mansuuban waa la wariyey walan yushaada diina ay walan yushaada axadun qof yacnii lama tartamo addiina diinka axad yacni diinka lama tartamo ilaa qalabahu diinka ka adkaado lan yushaada addiina axadun waqowluhu sala allahu aleyh waali wasalam ilaa qalabahun ay qalabahu diinu diinka adkaanayo wacajaza dalika almushaadu midka isku adkaynayana waa ka caajizaya can muqaawamati diini diinka inuu ka hortago iska caabiyo inuu diinta iska caabiyo iska yani waa ka caajizaya maxaa yeelay likahrati duruqihi diinka duruqdiisa tirada ka bate haddaad tiraa kulligood aniga mid aan dhaafaya malaha oo safan ka wada maraya adaa caajisaya marka dambe marka walidaalika inta aad ka samey karto ka sameey adoo firfircoon oo dadaalayo alghadwatu sayru awali nahaari weyaan maalinta awalkeeda hore socodka la socdo weyaan waarawxatuna aakhiru nnahaari maalinta gelinkeeda dambe socodka la socda waa caraabada waduljatuna aakhiru leyli habeenka aakhirkiisa waa wahaadaa kanina isticaaratun weeyaan waa isticaaro wa iyo tusaalayn wamacnaahuna istaciinuu kaalmaysta calaa daacati illahi caza wajalla ilaahay daacadiisa bilacmaali acmaasha u kaalmaysta fii waqti nashaadikum waqtiga aad firfircoon tihiin wa faraaqi quluubikum waqtiga quluubtiinu ay faaruqa tahay bixaysu meel tastaliduuna aada macaansanaysaan alcibaadata cibaadada aad macaansanaysaan nacam qofku markuu qalbigiisu faaruq yahay ee waqtigii aanu daallanayn oo kale uu firfircoon yahay qofku cibaadada waa macaansanaya walaa tasamuuna aydnan daalaynin maqsuudakum maqsuudkiina aydnan ka daalaynin kamaa ana almusaafira sida qofka musaafirka ah alxaadiqa ee weliba aad u yaqaan safarka iyo socodka yasiiru oo u soconayo fii haadihi alawqaati waqtiyadan wayastariixu oo u nasanayo huwa isaga iyo wadaabatuhu iyo gaadiidkiisa fii hayrihaa waqtiyadaas heyrkood waqtiyada aan ahayn fa yasilu markaa wuxuu gaarayaa almaqsuuda meeshii uu rabay bikeyri tacabin noog la-aan isagoo noogin buu gaarayaa oo ninkii hadda waqtiyada waqtiyadan oo kale socdo yacni fajarka kadib oo marka qoraxdu ay soo kululaataan inta geed hoos la iska galo iska seexdo haddana markuu casirka tukada dhaqaajiyo haddana habeen barkii markii la dhaafo oo kale uu dhaqaajiyo qofkaas yacni masaafo dheerna waa soconaa mana ku daalaya safarkiisa soo ma garanin cibaadadana idinkana wakhtiyada aada nashaadka u haysaan wakhtina u nasta u seexda u soo kaca adoo marka firfircoon baad soo kacaysa laakiin haddaad tiri habeen o dhan waa cibaadaysana waxaa weeyaan adoo waxaa lagu arkaya un markaas hurdaayo nacam maqsuudka aada lahaydna ma gaaraysid cibaadadiina marka dambe waaba ka tegaysaa wacan anasin radi allaahu canhu qaal dakhala anabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu soo galay almasjida masjidka fa idaa xablun xarig waab isaga oo mamduudun mid la taagay a beyna saariyateyni laba tiir dhexdooda xarig ayaa laba tiir oo tiirarka masaajidka laga dhex taagayba fa qaala waxau yidhi maa haada alxablu xarigan muxuu yahay qaaluu waxay dhaheen haadaa kani xablun xarig weyan lizaynaba zaynaba u sugnaaday xarigan zaynaba iskaleh fa idaa fatarat hadday daasho salaad ay ka daasho tacallaqad bihi isagay qabsanaysaa ay ku dhegeysaa waa kusoo kacaysaa intay cibaadada badiso badiso markay daasho xarigay kusoo kacaysaa fa qaala nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nabigu waxau yidhi xulluuhu fura xarigan liyusalli axadukum midkiin ha tukado nashaadahu waqta nashaadihi marka uu firfircoonida marka uu firfircoon yahay ha tukado qofkiin fa idaa fatara haddii uu daalo falyarqud ha iska seexdo hadduu daalana nam muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen xadiidkan marka iyadana waxaa laga qaadanaya qofka cibaadada inuu dhexdhexaysto hadduu noogo ha iska seexdo haddana ha usoo kaco wacan can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal idaa nacasa axadukum midkiin haddii uu hurdo wahuwa isaga oo yusallii tukanayo falyarqud ha seexdo hadduu luloodo ama uu gamaanyoodo yacni midkiin wahuwa yusallii isaga oo tukanayo falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu nawmu ilaa ay hurdada ka tegayso fa ina axadakum midkiin idaa sallaa haddii uu tukado wahuwa isaga oo naacisun gam'aayo oo luloonaayo laa yadrii ma oga lacalahu inuu mudan yahay lacalahu yadhabu inuu doono yastakfiru inuu alla dembi dhaaf weydiisto fayasubu nafsahu nafsadiisa oo habaaro marka muttafaqun caleyhi waxaa laga yaabaa oo dhici karta inuu rabo nafsadiisa inuu u duceeyo ee nafsadiisa oo habaaro markaas ayb marka dhibaatadaas dhibaatadaabuu marka uu yeelanaya qofka haddaanu cibaadadu dhexdhexaysanin wacan abi cabdillaahi jaabir bni samura radia allahu canhuma qaal kuntu waxaan ahaa buu yidhi usallii maca anabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nebigan la tukan jiray asalawaati salaadaha fa kaanat salaatuhu salaadiisu waxay ahayd qasdan dhexdhexaad wa khudbatuhu khudbadiisana qasdan dhexdhexaad bay ahayd khudbadiisa dhexdhexaad salaadiisa dhexdhexaad bay ahayd rawaahu muslimu muslim baa weriyey qowluhu qasdan uu yidhina bayna aduuli waalqisar waxay u dhexaysay dherer iyo gaabnaanay u dhexaysay aadna uma gaabnayn aadna uma dheerayn dhexdhexaaday ahayd wacan abi juxayfata wahbi bn cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yidhi aakhaa annabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey beyna salmaana wa abidardaa salmaan iyo abudarda buu walaaleeyey waa markii ay asxaabta usoo hijroodeen mako nebigu wuxuu sameeyey eh, inuu walaaleeyo muhaajiriintii ansaarti oo nin kastoo Eh, dadkii dadku waxay u qeybsameen dad maka kasoo hijrooday oo xoolahoodii iyo maalkoodii kasoo tegey iyo dad soo dhoweeyey markaa wuxuu walaaleeyey eh, nin ansaariya iyo nin muhaajiri ah ayuu isku daray weliba markii hore walaaltinimadaas waa weyneedo waaba laysku dhexli jiray waa laysku dhexli jira midkood dow dhinta ka kale waa dhexli jira dad walaalo rasmi ah ayaa ayuu nebiga caleyhi salatu sla walaalo oo yacnii isdhexlaayuu ka dhigay markii dambena walaalo rasmi marka waaba yihiin mar walbe marka salmaan iyo darda buu marka walaaleeyey nacam labadooda ayuu marka walaala ka dhigay fazaara salmaanu salmaan wuxuu booqday abadarda abu abudardaa buu booqday fara'aa uma dardaa buu arkay umudardaa abudardaa xaaskiisiibau arkay mutabadilatan iyadoo marka dharkii shaqada wadata nacam mutabadilatan fa qaala marka mutabadilatan marka waxaa wey qofka marka uu dharkiisa caadiga iska wato mihnada nacam fa qaala waxa uu yidhi maa sha'nuka sha'nigaagu waa maxay xaalkaaga ka warran buu yidhi sha'nigaagu waa maxay qaalad waxay tiri akhuuka walaalka abudardaa laysa lahu xaajatun wax danba kama laha fi dunya adduunya walaalka abu darda adduunyaba ma rabo wax adduunyada dan kamaba laha fa jaa'a abudardaa abudardaa baa yimid fa sanaca lahu dacaaman cunto ayuu u sameeyey fa qaala lahu waxa uu ku yidhi kul cun salmaan buu sidaa ku yidhi fa innii anugu saa'imun waa soomanahay war cun buu yidhi anigu waa soomanahay ayb salmaan baa sidaa la dhahayaa qaala salmaan waxa uu yidhi maa ana anigu ma ahi biaakilin mid cunaayo xataa ta'kula ilaa ad adiga ka cunto fa akala waa cunay marka soomkii wuu iska furay waa cunay falamaa kaana alleylu habeenkii markii la gaaray dahaba abudardaa wuxuu doonay yaquumu inuu istaago oo qiyaamuleyl sameeyo salaad tukado faqaala lahu salmaan faqaala salmaan waxa uu yidhi lahu abudardaa uu ku yidhi nam seexo fa naama waa seexday uma dahaba wuxuu doonay yaquumu inuu istaago faqaala lahu nam seexa buu ku yidhi falamaa kaana min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa markii ay ahaatay la gaaray qaala salmaanu salmaan waxauu yidhi qum il hadda istaag buu yidhi marka fasallayaa jamiican labadoodiiba way tukadeen waa isla tukadeen fa qaala lahu salmaan salmaan baa wuxuu ku yidhi abudardaa inna lirabbika calayka xaqaa rabbigaa xaq buu kugu leeyahay inaad caabudid wa inna linafsika nafsadaadana calayka xaqan xaq bay kugu leedaho inaad ilaaliso xifdiso waliahlika ehelkaagana calayka xaqan xaq bay kugu leeyihinoo korkaaga ugu sugan fa acdi sii kulladii xaqin mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu xaqiisa sii mid kastaa marka xaqiisa la imaa oo u gudo oo xaqiisa sii buu yidhi marka fa ata nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nabigu u yimid fadakara daalika lahu sidaa kaagaas buu u sheegay faqaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebiguna wuxuu yidhi sadaqa salmaanu run buu sheegay salmaan ayb riwaayaadka qaar marka salmaan inuu fiqhi leeyahay uu nabigu sheegay sala allahu aleyh waali wasalam oo diinta uu fahamsan yahay marka cibaadadii in la dhexdhexaysto oo qiyaamu leylkii oo dhan marka abeenkao dhan inaad taagnaato waxaa ka fiican inaad aakhiru leylka soo kacdo waxaana laga yaabaa qofku haddii uu yidhaa habeenkii oo dhan baan istaagaya ma seexanayo markay salaadda subax soo gaarta inay hurdo qabato oo salaaddii subax u ka seexdo isagoo sunn sunno kusoo jeeda marka salaaddii subax marka u ka seexdo nacam marka eh, eh, <clears throat> salmaan iyo abudarda marka qisadaa baa dhex martay marka wa can abi muxamedin cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal cabdullaahi waxa uu yidhi ukhbira annabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nabigaa loo sheegay anii anigu aquulu inaan dhahayo wallaahi baan ku dhaartay la asuumanna nahaara maalintii soomee oo soomee walaa aquumanna leyla habeenkiina istaagee oo istaagay salaad yacni u istaagee maa cishtu inta aan noolahayba saas baa nebiga la gaarsiiyey inaan aniga iri inta aan noolahay habeen walba walle waa istaagaya oo istaagaya habeen oo dhan istaagaya oo istaagaya maalin oo dhanna waa soomaya fa qaala rasuulullaahi rasuulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalama anta adiga a anta adiga miyaa alladii kii taquulu dhahaya daalika kaagaas nacam adiga miyaa qofka sidaa dhahaya nacam a anta aladii kii miyaata adiga taquulu dhahaya daalika kaagaas yani adiga miyaa inaad dhahaysa sidaas faqultu lahu waxaan ku idhi qad qultuhu waan idhi biabi anta wa ummii hooyadaybaa adiga aabahay iyo hooyaday baa lagugu furtahay oo macnaa aabahay iyo hooyaday adaan kugu furana macnaheedu marka waxay tahay aabahay iyo hooyaday inaan waayo yaa ii roon inta aan inta adiga lagu waayi lahay nacam oo hadday noqoto labadooda in la waayo in adiga lagu waayo in ayaga la waayaan dooro lahay soo ma kasin oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo waalidka nebiga in la jeclaado waa aada loo jeclaado maxabada nebiga maxabada jacaylka nebiga jacaylka waalidka uu ka horeeya qaala waxa uu yiri yacni anta mufdin bihimaa saasoo kale soo yiri qaala waxa uu yidhi fa inaka adiga laa tastadiicu daalika sidaa ma awoodeysid fa sum waa afdir soon afurna wanam hurud waqum istaag wasum soon min ashahri bisha halaathata ayaamin saddex maalmood fa ina alxasanaata xasanadu bicashri amhaalihaa toban laabkeed waa wadaalika kaagaasna midla siyaamu dahri zamanka dhan soonkiisoo kale waay adoo sanad dhan soomanay la mid tahay bil kasta haddaad saddex maalmood ka soonto halkii maalinna toban maalmood ajarkiisa oo la egyaa bilo dhan baad soontay adoo bil soomay la mid tahay marka nin sanadkao dhan sooman baa tahay marka qultu waxaan idhi inii anigu udiiqu waxaan awoodaa afdala min daalika intaas wax ka sii badan qaala waxau yidhi fasum yowman maalin soon wa afdir yowmayni laba maalmoodna iska afur marka qultu waxaan idhi fa inii anigu udiiqu waxaan awoodaya afdala min daalika intaa wax ka badan qaala waxau yidhi fasum yowman maalin soon waafdir yowman maalinna afur fadalika kaagaasi siyaamu daawuud weeyaan caleyh isalaatu wassalaam nabiyullaahi daawuud soonkiisa wa huwa isaguna acdalu siyaami soonkan ugu caadilnimo badan way wa fii riwaayatin huwa afdalu siyaam soonkan ugu fadli badan weeyaan faqultu waxaan idhi fa innii anigu udiiqu waxaan awoodayaa afdala min daalika kaagaas wax kasii dheeraad badan fa qaala rasuulu rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam laa afdala min daalika kaagaas wax ka fadli badan oo ka dheeraad badan maba jiraba intaas ka badan ma jirta marka wala an akuuna qabiltu halaathata alayaami marka cabdullaahi bn cumar bn caas waa waayeeloobay markii dambe dhallinyaronimadii iyo xooggii iyo kartidii ma leh markaas wuxuu u calaacalayaa marka inuu saddexdii maalmood maxaan u aqbali waayey buu leeyahay nacam haddaan saddexdii maalmood ku gaabsanahay maanta waa awoodi lahay waana daa'imi lahay oo qofka isku awood ma aha mar kasto wala an akuuna inaan ahaada qabiltu inaan aqbalay athalaathata alayaami saddexdii maalmood alatii qaala rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu uu yidhi axabu ilaya waa laigaga jacayyaa looga jacayl badan yahay min ahlii wa maalii ehelkeyga iyo maalkeyga ehelkeyga iyo maalkeyga waxaan ka jeclaan lahaa yiri saddexdii nebiga ii ishaare bishii inaan saddex maalmood keliya ka soomo wa fii riwaayatin riwaayo kale alam ukhbar miyaanan la ii sheegin annaka adiga tasuumu nahaara maalintii inaad soomaysid sow la iima sheegin inaad maalintii soomaysid wa taquumu leyla habeenkiina aad istaagaysid qultu balaa yaa rasuula allah inaan lagu sheegin iska daaya ha qaala waxau yidhi falaa tafcal sidaa ha yeelin sum wa afdir soon afurna wanam wa qum seexo istaagna fa inna lijasadika maxaa yeelay jirkaaga calayka korkaaga xaqan baa ugu sugan wa ina licaynayka labadaada indhoodna calayka xaqan baa kugu sugan korkaaga xaq baa ugu sugan wa inna lisawjika zawjkaaga yacnii adiga qofka xaaskaaga weyaane xaqan xaq baa caleyka adiga kugu sugan oy leedahay wa ina lizawrika midka kusoo booqanayana caleyka xaqan xaq baa adiga uu kugu leeyahay oo ninka kusoo booqanayo inuu waqti ku helo haddaad cibaado un ku dhex jirto see waqti kugu helaya marka ninka guriga kugu imaanayo kusoo booqana qofka zaa'irkaa laftirkiisana qof thaqiila inuu noqdo lama rabo nacam qof thaqiil oo qofkii ku culuso maanta dhan uun iska ag fadhiyo danihiisa iyo marka iyadan waa ifraad <clears throat> lama ogola laasiyama hadduu thaqiil yahay qofku oo qof aan waxna faa-iideyneynin isagana aan faa-iideysanaynin uu yahay meesha un iska fadhiyo dadka noocaasoo kale sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu dhihi jiray annaga waa ixsaaskii baa naga baaba-ayuu dhihi jiray culimmadii hore selafka imaamu shaafici iyo kale meesha uu ka jiro dhib iyo culaysay ka dareemi jireen ayuu yiri annaga maba dareemeyn yiri marka naam hadduu saa yiri marka isaga anaga maxaan maxaad malaynay marka naam ibnuljawsina wuxuu yidhi dadka cishradooda iyo la dhaqankooda iyo yacnii la dhaqankooda lagama maarmuu yidhi dadki waa ku dhex jirtaa magaaladii aad la degan tahay xaq bay kugu leeyihiin daad isku badisana wakhtigaagii baa ku dayacmay marka waxaan samey jiray buu yidhi waqtiyada iyaga aan u tegaayo ama salaanta iyo aan ugu talagalay iyo waxaan isku aadi jiray wakhtiyada aan qalimaanta qorayo nacam qalimaanta wax ku qoraayo waqtiyada uu qoranayo yuu isku aadiyey marka fii nafsi alwaqti qalinkiina waa qoranayaa buu yiri ayagiina waa la sheekaysanaa nacam ayb oo xaqoodiina waa iska gudanaa waqtina igama dhumaayo yiri nacam saasaan markii dambe samey jiray buu yiri nacam ayb waina lizawrika caleyka xaqan wa ina bixasbika waxaa kugu filan adiga an tasuuma inaad soonto fii kuli shahrin bil kasta halaathata ayaamin faina laka waxaa leedahay bikulli xasanatin xasana kasta cashra amhaaliha faina dalika siyaamu dahri weeyaan sanadka oo dhan soonkiisoo kala waay xagga ajarka waa yani fashadadtu waan isku adkeeyey buu marka fashudida calaya waa laygu adkeeyey ana marka fashadadtu waan isku adkeeyey waan adkeeyey aniga fashudida calaya waa laygu adkeeyey anigana qultu waxaan ihi yaa rasuul allah inii ajidu quwatan xoog baan helayaa awood qaala sum siyaama nabiyillaahi daawuud soonkii nebi daawuud soon walaa tasid caleyhi hana ka ziyaadinin qultu wamaa kaana siyaamu daawuud soonkii daawuud muxuu ahaa qaala nisfu dahri sanadka barkiis waa soomi jiray fa kaana cabdullaahi yaquulu cabdullaahi wuxuu dhihi jiray bacdamaa kabiira markuu weynaaday yaa leytanii shallaytadayda eh qabiltu maxaan u aqbali waayey aqbaleenaa ruksata rasuulilahi sal l slam ruksada rasuulka isiiya haddaan iska yeeli lahaa yacnii shay ou nebiga ku faaruqay ayuu haddana inuu ka taga diidaya dabcan marka wuxuu leeyahay siyaamu dahrigii markii la waayeelooba waa la awoodi waaye dabcan marka wuxuu leeyahay saddexdii maalmood yaa ii fiicnaan lahayd oo sida uu sheegi doono cabdullaahi wuxuu samey jiray markii dambe maalmaha ka tago waa soo qaley jira nacam intuu tiriya maalmo waa daciifayaa maalmo ayuu iska daynayaa maalmahaas waa tirinaya dan dib buu kasoo qalaynaya marka maalmo kale waxaa soo baxaya oo isku xijinaya marka soonka si uu maalmihii ka tegey oo usoo gudo wa fii riwaayatin riwaayo kale <clears throat> marka imaamu dahabi tarjamad cabdillahi bn cumar ibn caas marka uu xadiidkan iyo kale uu sheego inuu sidaa u cibaado badnaayo tacliiq buu saaraya marka wuxuu leeyahay waxyaabaha waajibaadka qofka hadduu ka soo baxo oo salaada jamaacada uu laasimo oo rawaatibta iyo sunanka uu ku dadaalo salaadaha ka horeeya ka dambeeya ee uu marka eh, alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar inta awoodiisa uu ka sameeyo ee khalqiga uu u ixsaan falo ee marka eh, salaatuleylka uu qey wax ka tukado saddex maalmood soonkooda uu la yimaado witirka uu ku dadaalo waxyaabahaas marka marka uu sheegay shartiisa dadka uu ka haysto intaas baaba shuqul weyn ah buu dhahayaa nacam intaas baa qofkii ka soo baxooda qof raga uu yahay nacam <clears throat> wa fii riwaayatin riwaayo kale alam ukhbar miyaana la ii sheegin annaka adiga tasuumu dahra inaad soomayso zamanka oo dhan wa taqra'u lqur'aana qur'aankiina aad akrinayso kula leylatin habeen kasto faqultu balaa yaa rasuulallah baan idhi inaanan yeelin iska daaya haa waa yeelaa walam urid bidaalika arrintaana kalama jeedo ila alkhayra khayr unbaan kala jeedaa qaala waxau yidhi fasum sawma nabiyullaahi daawuud soon fa inahu kaana acbad annaasi nabiyullaahi daawuud wuxuu ahaa dadka ka ugu cibaadada badan waqra' ilqur'aana qur'aanka akhri fii kulli shahrin bil kastaa mar akhri qur'aanka waa inta ugu yar dabcan bishiiba mar dhammay qultu waxaan idhi yaa nabiy allah inii udiiqu afdala min daalika intaa wax ka dheeraadsan baan awoodaa qaala faqra'hu aqri fii kulli cishriina labaatan kasto dhammay mar qultu waxaan idhi yaa nabiy allah inii udiiqu afdala min daalika intaa wax ka dheeraadsan baan awoodaa qaala faqra'hu fii kulli cashirin toban maalmoodoo kasto aqri dhammay qultu yaa nabiy allah inii udiiqu afdala min dalika dalikaan awoodaa wax ka badan qaala faqra'hu akhri fii kulli sabcin toddoba kasto walaa tazid calaa daalika hana ka badinin kaagaas toddoba ha ka badinin fashadadtu waan adkeeyey fashudida calaya waa laigu adkeeyey wa qaala lii nabiyu sala allahu aleyh waali wasalama nebigu wuxuu igu yidhi innaka adigu laa tadrii ma ogid lacallaka yaduulu bika cumrun cumri inuu kula dheeraado oo ma ogid in cumrigaagu uu dheeraan doono hadhow aad ka daciifi doonto qaala fasirtu ila aladii qaala lilnabiyi sala allahu aleyh ali wasalam fasirtu waxaan ahaaday ila aladii kii qaala lii uu igu yidhi annabiyu sala allahu aleyh ali wasalam falamaa kabirtu markaan weynaaday wadidtu waxaan jeclaystay annii qabiltu inaan aqbala ruksata nabiyillahi sala allahu aleyh ali wasalam nebiga ruksadiisa inaan aqbalaan jeclaystay wa fii riwaayatin wa ina liwaladika calayka xaqan ilmahaaga xaq bay kugu leeyihin wa fii riwaayatin laa saama soon uma sugnaanin man saama alabad weligiis qofkii soomay halaatan saddex jeer buu yidhi laa saama man saama alabad weligii yacnii qofka soon maalin kasta wado soon uma sugnaanin <clears throat> wa fii riwaayatin axabu siyaami ila allaahi tacaala soon midka loogu jecel yahay siyaamu daawuud buu ahaa alla loogu jacayl badan yahay wa axabu salaati salaad mida loo jacayl badan yahay ilallah alla xaggiisana salaatu daawuud bay ahayd kaana yanaamu nisfa leyli habeenka nuskiis waa seexo jire wayaquumu thuluthahu saddex meeloodoo meelna waa istaagi jiray qiyaamuleyl buu isu taagi jiray wayanaamu sudusahu lix meeloodoo meel inta soo hartay waayeena waa seexan jiray marka culimmada waxay dhahaan salaada subax isago inaysan faradba ku ahayn baa laga yaabaa wa kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowman maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray walaa yafiru mana carari jirin idaa laaqaha ay idaa laaqa alcaduwa cadowga haddii uu la kulmo ma carari jirin wa fii riwaayatin qaala riwaayo kale waxa uu yidhi ankaxanii abii aabbahay baa wuxuu igu nikaaxay igu daray imra'atan haweeney daata xasabin nasab u saaxiiba haween dad wanaagsan ka dhalatay wa kaana yatacaahadu kannatahu wa kaana aabbahay wuxuu ah yatacaahadu mar walba inuu soo booqbooqanayo inuu soo booqanayo ku faajofaajoonayo kannatahu gabadha uu marka sodoga u yahay ay imra'ata waladihi wiilkiisa xaaskiisa uu soo booqan jiray fa yas'aluhaa wuu weydiin jiray marka can baclihaa zawjkeeda waa wiilkii uu dhalay mogtahay marka Eh, ninkeeda wax ka weydiin jiray fataquulu lahu waxay ku dhahaysaa iyadana nicma arajulu nin midka ugu fiican weeye eh, nicma arajulu nin ayaa nicmo lahaaday min rajulin nin xaggiis nacam nin buu ku bannaan yahay ninkaani lam yada' lanaa firaashan lam yada' lanaa annaga nooma soo gelin firaashan gogol nacam gogolba maba soo istaaginba nacam ayb walam yufatish lanaa nama fatashin annaga eh, xaggeenna kanafan xijaab nagamaba fatashinba mundu ataynaahu intaan u nimidba waa kinaaya marka can ninkan inuu adduunyaba kasii jeedo iyo xaasas iyo waxaas o dhan inuu kasii jeedo walam yufatish lanaa annaga nagama faydinba kanafan xijaabba nagamaba qaadinba mundu ataynaahu intaan u nimid bimacnaa yacni haweennimo iyo yani naagnimo inuu yani oo ugaga faydo xijaab maba isku dayinba nacam cibaado unbuu ku jiraa nin habeen oo dhan salaad u taagan haween marka maba u tegaayo moogtaha falamaa daala daalika arrinkaa markuu ku dheeraaday caleyhi isaga dakara daalika linabiy nebiga u sheegay sala allahu aleyh ali wasalam rasuulkiiba marka u sheegay ayb faqaala waxa uu yidhi marka in yani waxa in nebiga wuxuu ugu sheegayaa marka camr bnu caas in waxaa laga zuuliyo oo markaa yani nebiga uu irshaadaad siiyo iyo sidaasuu rabaa fa qaala waxa uu yidhi ayb ilqanii bihi ila kulansii ila kulansii buu yidhi nacam falaqiituhu waan la kulmay bacda daalika kaagaa kadib nacam faqaala waxau yidhi kayfa tasuumu seed u soontaa qultu waxaan idhi kula yowmin maalin kasta qaala wa kayfa takhtimu see qur-aanka u khatintaa qultu waxaan idhi kula leylatin habeen kasta wadakara naxw maa sabaqa buu sheegay wakaana yaqra'u calaa bacdi ahlihi ehelkiisa qaarkood buu korkooda ku akhrin jiray assubuca aladii yaqra'uhu subuca ama yacni qeybta ou akhrinayo markaa qur-aanka oo ka akhrinayo yacridu min annahaari maalintii ayuu ayuu u bandhigayey oo ku dul akhrinayey liyakuuna si uu u ahaado huwa bacd qeybtaasi subaxaasi akhafa calayhi mid u yacni fudayd badan isaga bileyli habeenkii yani habeenkii ka uu ku tukanayona maalintii maalintiibuu aad iskaga diyaari jira nacam loo dhegeysan jiray oo dadka u bandhigi yani ehelkiisa uu ku dul akhrin jiray waidaa araada hadduu doono an yataqawaa inuu u xoogeystana ila waa daciifaya ayaana ayaama markuu sidaa ahaadee afdara ayaaman maalmo ayuu afuraayey wa axsaa waa tirinaya wa saama midlahunna maalmahaasoo kale uu dib ka soomaya marka karaahiyata an yatrukana cid ou nacayo inuu ka taga shay an shay faaraqa caleyhi nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nabiga uu ku faaruqay ayb kulu haadihi riwaayaati riwaayaatkan oo dhan saxiixatun weeyaan mucdamuha fi saxiixayni bay ku sugan yihiin wa qaliilu minha wax yaroo ka midna fi axadihima bay ku sugan yihiin ayb wa can abi ribciyin marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofka un inuusan inuu cibaadada ku dhexdhexaysto ee uunan cibaadadii marka aad uuna ugu talax tegin si marka aysan u dhicin inuu inuu ka caajisa markaas si aynan u dhicin wa can abi ribciyin xandalata bni rabiic alusaydiy alusayidiy alkaatib axadi kutaabi rasuulillahi sal ly slam rasuulka caleyh salaatu wasalaam dadkii wax u qori jiray mid ka mida ahaa qaala waxa uu yidhi laqiyanii abuu baa ila kulmay radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi kayfa anta sidee baa tahay yaa xandalatu xandalo iska waran qultu waxaan idhi buu yidhi naafaqa xandalatu ninkii xandalo ah waa munaafiqoobe munaafiq yacni marka nifaaqan wuxuu u jeedaa qowlkiisa iyo ficilkiisa yaa sidii la rabay aan isku ahayn nacam waxa uu maqlaayo uu soo dhegeysanayo kulligood ma wada dabaqa waay nacam ayb taas waa maahan hadda nifaaq kama wada yani qalbigii baa gaalnimo iga gashay macnaheedu taas maaha nacam lidaalika culammadu waxay dhahaan ibnu eh, ibnu rajab iyo atharkan ibnu abi muleyka uu leeyahay adragtu halaathiina min asxaabi nabiy sal ly salam kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq soddon asxaabta ka midaan soo gaara mid kastaa naftiisa munaafiqnimo uga cabsanaya macnuhu waxaa weyan waa nifaaqa camaliga nacam ee kan ictiqaadiga ma ahayn nacam waa midka camaliga nacam marka waxa uu yidhi de nifaaqa camaligana waa nifaaq waa la dhihi karaa isaga laftirkiisa nacam olow yaananba diinta looga bixina ayb naafaqa xandalatu buu yidhi marka xandalaa ninkii awaa ah waa munaafiqoobay intuu wax soo dhegaysto ayaanu kulligiis wada dabaqaynin macnaha ayb qaala waxau yidhi subxaana allah abuubakar baa dhahay maa taquulu war maxaad leedahay buu yidhi qultu nakuunu cinda rasuulillahi rasuulka agtiisaan ahaanaynaa sala allahu aleyh waali wasalama yudakirunaa biljannati waannaar janno iyo naar buu na xasuusinayaa ou nagu waaninayaa ka annaa sidii innaga oo ra'ya caynin u jeedno oo kale innagoo il aragtideed u ah oo jannadii iyo naartii waa siduu noo wacdinayo jannadii iyo naartii kaanama inaan arkayno kale aan u jeedno fa idaa kharajnaa haddii aan baxno min cindi rasuulillahi aan ka tagno sala allahu aleyh waali wasalama caafasna alaswaaja xaasaskeenaan iska dhexgelaynaa buu yidhi oon dheehaynaa walowlaada caruurtii baan dhexgelaynaa oon dheehaynaa waadaycaati iyo yacnii waxyaa iyo hantida hantideennaan iska dhexgelaynaa guryihii iyo dhulkii iyo baarihii iyo ayaan iska dhexgelaynaa nasiinaa waan iloobeynaa kathiiran in badan wax badan waaba iska iloobeynaa <clears throat> soma garan qaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi radia allaahu canhu fawallaahi innaa lanalqaa waxaanu la kulannaa midla haada oo kale annagaba waa la kulannaa waxaan aad sheegaysa annagaba waana haystaan buu yidhi nacam faindalaqtu waan tegey ana wa abuubakrin aniga abuubakr xataa dakhalnaa calaa rasuulillahi ilaa aan u galnay nebiga sala allahu caleyh waali wasalam faqultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandala waa munaafiqoobay yaa rasuul allah faqaala rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam wamaa daaka oo kaas waa maxay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah nakuunu cindaka adiga agtaadan ahaanaynaa tudakirunaa binnaari waaljannati naar iyo janno ayaadna xasuusinaysaa ka annaa ra'ya caynin sidii annagu u jeednoo kale fa idaa kharajnaa haddaan baxno min cindika adiga agtaadaan ka baxno caafasna alaswaaja walawlaada wadayacaati nasiinaa kahiiran in badan waa iloobaynaa fa qaala rasuulu sal ll ly slam rasuulku waxa yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen ood si calaa maa takuunuuna sida aad ahaanaysaan korkeeda cindii aniga agteyda aad ku ahaanaysaan iyo wa fi dikri dikriga dhexdiisa haddaad mar kasta daa'imi lahaydeen lasaafaxadkum almalaa'ikatu malaa'igta idin salaami lahayd calaa furushikum gogashiina idinku salaami lahayd wa fii duruqikum jidadkiina idinku salaami lahayd walaakin yaa xandalatu xandalow saacatan wa saacatan yani saacad iyo saacad yani eh, saacatan lirabbika saacad rabbigaa u yaal cibaadada rabbigaa wa saacatanna danahaaga kale qabso oo inaad seexato iyo inaad xaaskaaga xuquuqdeedii gudato iyo ilmahaagii xuquuqdeeda aada gudato iyo yeel sidaa samay nacam ayb halaata maraatin saddex jeer buu yiri rawaahu muslim yani marka lama heli karo waay qofkii inuu marka isaga mar kasto inuu mar allaale inuu cibaado cibaado yani waxaan u jeedaa oo cibaadaadkii inuu ku dhex jiro soonkii ama salaadii ama qur-aan akhriskii iyo ma la heli karo taas nacam ayb laakiin sida laftirkeeda yacnii hadduu qofkii dhexdhexaysto waqtiga cibaadadiisa uu ku dadaalo cubuudiyatulwaqti taasaaba marka ugu filanba marka eh, eh, waxa uu rajeynayo taasuuba ku helayaa qofka oo marka uu shaqaysanayana yacni uu niyeysto inuu nafaqadii ahelkiisi ilmihiisi inuu guto xalaal oo markaa ka shaqaysto ku dadaalo waxaasoo dhan marka waxaa weyan haddaad niyadaada adiga ay tahay inaad yacnii eh, in aad waajibkii alla ku saaray aad la timaado oo xalaal aad qoodayso ehelkaagii ood yacni yacni ood anfacdo haddaad ilaahay dartii u niyeysato xataa u tegista xaaskaaga aa u tegaysa in ajar aad ka helaysa ayaa nabigu tilmaamay caleyh isalaatu wasalaam waxyaabahaas dhan marka ah. qowluhu ribciyun uu yiri bikasri raa'i weyaan walusayidiyu bidami alhamzati hamzadoo lagodo fatxu siini siintoo la dhigo bacdaha yaa-un maksuuratun mushadadatun ya la hoos dhigayo shidan shad saaran yahay usayidiy weyaan wa qowluhu caafasnaa huwa bilcayni weeyaan cayn iwasiini siin almuhmalateyni la dhibic tiray ay caalajnaa waan dhex galnaa walaacabnaa waan la dhiildhiilnaa waa la ciyaarnaa wadaycaatu almacaayishu noloshii noloshii waxyaabihii nolosha ah nolosha ah baan dhex galnaa wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal baynama annabiyu sala allahu aleyh waali wasalam xilli nabiga yakhduba u khudbo akhrinayo idaa huwa birajulin waab isagoo nin qaa'imin ou yahay mid ninkaasoo qaa'imin taagan fa sa'ala canhu nebiga caleyhi salaatu wasalaam xaggiisa wax ka weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen abu israa'iil huwa isagu abuu israa'iil weeyaan nadara wuxuu nadray an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda walaa yaqcuda uunan fariisanin walaa yastadilla inuunan harsanin walaa yatakalam inuunan hadlin wayasuuma uu soomo faqaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu waxau yidhi muruuhu fara falyatakalam ha hadlo waliyastadila ha harsado walyutima sowmahu soonkiisana ha dhammaystirto rawaahu lbukhaariyu yacnii waxaa weeyaan qorax la istaago ilaahay laguma caabudo in la taagnaada istaag ilaahay laguma caabudo haddaan salaaddii wax lamida aan lagu jirin in yacnii aan la harsanin ilaahay laguma caabudo waxaasoo dhan marka waa marka waxaas oo dhan nebigu marka waa ka reebaya nacam waxaas oo dhan iska dhaaf in la aamusnaado ilaahay laguma caabudo shib ilaahay laguma caabudo baatilka waa laga aamusaa nacam laakiin qofku yacni inuu baatilka ka aamuso khayrka ku hadlaa la rabaa nacam hadduu yidhaahda khayr iyo shar arin labadaba waa ka aamusaa si aan waxba laygu qorin muxuu noqonaa marka qof wuxuu noqonaa shaydaan akhrasa nacam shaydaan af beelay buu noqonayaa nacam soo ma garan haddaanu qofkii uusa salaadii wax ku akrinaynin oo qur-aan akhrisanaynin oo uusa tasbiixsanaynin oo alamr bilmacruuf uuna la imaanaynin sooma dembaabayo marka nacam waa marka min sunan aljaahiliya sida abubakar laftirkiisaba laga weriyey intaa marka aamusitaankaas in yani min sunan aljaahiliya inay yani marka ay tahay walyutima sawma marka waxaa laga qaadanao kale naderka qofka marka uu waxyaaba yani nadarka hadduu qofku yani cibaado ou nadiro cibaadadiina ou ku dhex daran laakiin waxyaaba oo waxyaaba marka aan shay mubaax iskaga tago iskaga tago kale oo isugu dhiba marka waxa marka mubaaxa qofka iska samaynaya cibaadadii unbuu la imaanaya calaa wajhiha wji wejkeedii ugu fiicnaa unbuu cibaadadii marka ula imaanaya maxaa yeele ilaahay inaad qorax taagnaato wax hadda oo ku amray ma leh rawaahu lbukhaariyu xadiidka marka bukhaari ayaa weriyey baabun fi lmuxaafadati cala alacmaali baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuxaafadati ilaalin daynteed buu u baab yahay cala alacmaali la ilaaliyo acmaasha la xifdiyo la ilaaliyo qofka acmaasha biriga oo khayrka inuu ilaaliyo qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi alam ya'ni liladiina aamanuu alam ya'ni miyaanay dhowaanin liladiina kuwii aanay u dhowaanin aamanuu rumeeyey an takshaca quluubuhum quluubtooda inay khushuucdo lidikrillahi alla dikrigiisa ay u khushuucdo ayb iyo wamaa kii nasala degay oo min alxaqi xaq ah walaa yakuunu aynan ahaanin kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba la siiyey min qablu ay min qablihim iyaga hortood fa daala calayhim markaa waxaa korkooda oo ku dheeraaday alamadu waqtigii faqasad ay qallashay quluubuhum quluubtooda ayb wa kathiiru minhum faasiquun in badanoo iyaga ka midana ay noqdeen kuwa daacadii ilaahay ka baxay qalbigii baa qalalay daacadii marka waa ka tageen marka ibnu kathiir labadaa inay islaazimayaan buu sheegayay wuxuu leeyahay lamaa qasa alqalbu fasaqat iljawaarixu qalbigii markuu qalalay jawaarixdiina daacadii ilahay waa ka tagtay waa ka baxday wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waqafaynaa biciise bni maryama waqafaynaa waxaanu raacinay nuux iyo ibraahiim biciisa bni maryama ciisa ibni maryam ah waaataynaahu waxaanu siinay alinjiila injiil wajacalnaa waxaanu yeelnay fii quluubi aladiina kuwii quluubtooda itabacuuhu ciise raacay ra'fatan turid waraxmatan naxariis ra'fatan yani naxariis aada u daran jilaac ra'fatan jilaac waraxmatan naxariis wa rahbaaniyatan iyo yacni rahbaaniyad rahbaaniyada marka waxaa weeyaan cibaado loo gogo-o hadda marka iyadoo aada loogu weliba talax tago taas oo ibtadacuuha ay bidcaysteen oo iyagu ay jeebkooda kala imaadeen oo annaga aanan ku farad yeelin maa katabnaahaa kuma aanan farad yeelin caleyhim iyaga korkooda taasoo aanan ku farad yeelin nacam ila ibtiqaa'a eh, ridwaanilaahi laakin faradnaa calayhim waxaanu ku farad yeelina ibtiqaa'a ridwaanilaahi in laga gooyo marka istithnihii munqadic laga dhiga yani laga jaro marka ama waxaa bannaan wa rahbaaniyatan iyo rahbaaniyada ibtidacuuha iyagu ay soo bilowdeen warka intaas ku dhammaaday hadalkaas meeshaas ku dhammaaday maa katabnaahaa calayhim kuma aanan korkooda kuma farad yeelin ila ibtiqaa'a ridwaanillahi unbaan ku farad yeelna ridaha ilaahay raalli ahaanshada alle raadintiisa iyo jerinteeda famaa racowhaa ma aynan ilaalinin xaqa ricaayatihaa ilaalinteeda dhabnimadeeda marka macnuhu wuxuu noqon karaa shaygii iyagu ay jeebkooda kala yimaadeen oo cibaadaadkii ay isku badiyeenna ma aanay ilaalinin oo ma daa'imin oo ma sii wadin waa ka tageen iyada laftirkeeda amase famaa racowhaa xaqa ricaayatiha wixii aan ku farad yeelnay ma aanay ilaalinin wa qaala tacaalaa <clears throat> marka ummaddan rahbaaniyada waa laga reebay oo laa rahbaaniyata fi lislaam wa qaala tacaala waxau yidhi alla wacbud rabbaka walaa takunuu ha ahaanina kalatii tii oo kale naqadad burinaysa ghaslahaa liilankeeda nacam min bacdi quwatin xoog ka gadaale yacnii markuu xoogeysta ka gadaale ankaathan burin burinaysa marka waa maahmaaha un hadda lagu soo maahmaaho haween marka maka joogi jirto caqligeeda wax u dhinaa maanta dhan intay yacni dun iyo yacni caw iyo wax intay falkiso maanta dhan ay waddo waddo waddo markuu xoogaa xarig oo kale uu noqdo xoog uu yeesho iyadana furfuraysaa naam shaqadeedii bay dib ugu noqonaysaa mar markasta saasoo kale ha ahaanina oo ha yeelinina idinkana marka waxaa weya qofku inuu acmaashii ka tago oo haddana dib ugu noqdo xaaladiisii ma fiic hore ma fiicna wa qaala tacaala alla wuxuu yihi wacbud rabbaka rabbigaa caabud xataa yaatiyaka alyaqiin geerida ilaa ay ku imaanayso alyaqiin waa geerida waana soo marnay nebigana marka cuhmaan bnu madcuun ou dhintay waa kii yidhi amaa haada faqad ataahu liyaqiin midkan geeridii baa u timid buu yidhi yaqiintu marka waa geerida qofkii wax kale ku macneeyo waa sandaqa waa qofkii yiraa cibaadadaa dadka ka dhacaysa haddii darajadaas yaqiinta uu gaaro waa darajo la gaaro cibaadada iyo takaaliifta qofka ay ka dhacaysaba oo uu inuu wax caabudaba aynan jiraynin waa sindiiq ibnu kathiir sida uu leeyahay nacam tafsiirkiisa waqti ay cibaado kaa dhacaysa adiga male markaa qofku waasha un maahale qof waashay o de maskaxdii ka tagtay qof dhintay iyo ilaa inta aada noosha nololay kugu jirto waxna aa garanaysa cibaadada waajibay kugu tahay waa male axaadiidu axaadiidta fa waxaa ka mid a ah xadiidu caaisha xadiidka caaisha ka mid a ah. wa kaana axabu ddiini ilayhi maa daawama saaxibuhu calayhi waqad sabaqa fi lbaabi qablahu wa cumar bn lkhadaab radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama man naama can xisbihi man naama qofkii ka seexdo can xisbihi xisibkiisa min alleyli habeenkii xisibkiisa habeenka qofka ka seexdo yani salaadihii uu tukan jirayba raatibka u ahaa salaatuleilka qofkii ka hurdo ow amase can shay-in wax oo minhu ka mid a ah xisibkii ayuu ka seexday fa qara'ahu aqriyo maa beyna salaati alfajri wa salaati aduhri salaada subax ilaa salaada duhur inta u dhexayso kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanamaa qara'ahu min alleyli inuu habeenkii aqriyey oo kale laakiin yaa waay qofkii daa'imi jiray waay marka waxay tusa xadiidku marka in la daa'ima ma ah maasha habeenkii qofkii akrin jiray ee habeen oo hurdo iyo wax lamida ah uga tago maalintiiba ula imaan karaa si camalku uuna uba kala joojininba somakaas laakiin waa qofkii ka seexdo wacan cabdilaahi bnam wacan cabdillaahi eh, bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi yaa cabdallaah cabdullaahiyow laa takun ha ahaanin cabdullahi bn cumar bn yaa cabdallaah laa takun ha ahaanin midla fulaanin hebel oo kale kaana yaquumu leyla habeenkuu istaagi jiray fataraka qiyaama alleyli qiyaamu leylkii buu ka tegey marka qofkaasoo kale ha noqonin adiga nacam sidaa buu ku yiri nacam habeenkii buu cibaadeysan jiray oo salaatuleyl buu lahaan jiray markii dambe waa iskaga tegay salaatuleylkii marka shayga xataa sunanka haddii la daa'imo inaan laga tegin baa fiican inaan laga tegin marka horena wax la daa'imi karaba qofka inuu sameeyo oo wax yar oo la daa'imayo ilaahay uu ka jecelaya wax badan oo laga tegayo oo laga caajisayo qofku marka marka ugu horreyso yacni in uu awoodi karo yar oo uu la imaan karo daa'imi karo ha ku dadaalo hadduu badsanayo marka hadhow tartiib tartiib ha u wato ha u badsado ayb oo nooc eh, tadaruj waxaa ku jira marka la isbaraayo eh, cibaadaadka in tadaruj iyo yacni ay tahay ay loo sameeyo inay wanaagsan tahay taana inay nashaad iyo firfircooni qofka ay gelin karto wacan caaishata radia allahu canha qaalat laakiin qofka isagoon cibaadaysa jirin hadduu ka bilaabo siyaamu daawuud ka waran nacam siyaamu daawuud hadduu ka bilaabo bil hadduu wado iska daynaya nacam laakiin bishii saddex maalmood markuu ka bilaabo iska wado wado wado muddo saa ku wado waxa u sahlanaanaysa isniin iyo khamiis inuu soomo nacam uu ku daro hadhow marka siyaamu daawuud tartiib tartiibtaas kusoo gaari karaa nacam can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa faatathu salaatu salaadda hadday ka tagta min alleyli habeenkii min wajacin xanuun dirtii ay uga tagto ow hayrihi sallaa min annahaari maalinta wuxuu ka tukanayay hintay casharata rakca labaiyo toban ragca ayuu maalintii ka tukanayay koob iyo toban buu habeenkii tukan jiray haddii habeenkii marka jiro iyo wax lamida ay uga tagto hurdo ma la dhihin hadday jiro iyo wax lamida ay uga tagto maalintii ayuu wuxuu ka tukan jiray tintay casharata ragca intaan duhurka la gaarin labayo toban ragco marka bacdilculamaa waxay ka qaataan qofku haddii jiro iyo wax lamida uu la tukan waayo witerka iyo kale inuunan la imaaneynin maalintii witer witerka inaanu maalintii qalayneynin soo ma garanin maxaa yale nabiga halkan labayo toban ragcoo tukanayo witer ma tukanaynin rasuulka caleyh isalaatu wassalaam witer ma unan tukanaynin bikhilaaf yacni laakiin haddii habeenkii oo uga tago hurdo oo kale markaa waa gaari karaayo waa soo qaban karaa nacam u qalayn karaa nacam waterkii hadday laakiin marad iyo wajac iyo wax lamida uu yahay waxa uu iskaga uga tegay wuu soo jeeday laakiin xanuun iyahayo xanuun waa ka wau caajisay marka xanuun baa xanuun iyo wax lamida uga darteeda ugaga tegay markaasoo kale qofku marka maalinkiiba u laba iyo toban raga ka tukanaya waxba kow iyo toban tukan maayo ile kow iyo toban waa witer mogtaha rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alih saxbi